اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم رب علمنا بما جهلنا ذكرنا بما نسينا بفضلك يا لطيف رب يسر ولا تعسر وعن يا كريم الحكاية التاسعة والستون حكايadي mana o laxna istagaalan can bacdi الصاalixiina laga wariyey qaal waxaa siri baynama ana jalisun cinda alkacbati anoo kacbada agteedi fadhiyo id jaa sheekun duqaa yimid fasaala tawba calaa wajihi oo oo madadiis wajihi askuko askusoo kor qaadi fadshaala askor qaadi tawba maradiis calaa wajihi wejigiis wadakala ilaa zamzamaas galay fastakaa minhaa birakwatin yani weel aswati askusoo waraabsaday asdii wuu soo qaatay oo kaanad maahu micigii oo micigiisa ay ahayd wiilkaasoo micigiisa ay ahayd washarib waa faakada fadlat faakadtu waxaan qaadi fadlatu wixi isku reeway fasharibtu waa caway faidan huwa maaun asay asdhahay biyo makhluudun bicasal malabshini luu labay lam adug shay-an shay madhadhaminin fadli weligie atyaba minhu kacaraf oo kacaraf badan oo ka wanaag badan ka caraf badan macawin qaal waxaas lahay faltafatu waxaan umilacsanay lianduruu inaan fiiriy ninkii faidan huwa qad dahaba waa baxay be qaala haddana waxaas dhahay eh, ninkaas oo weliga a ah, naw xikaaya sheegaayo uma cudtu min alkad suwaxdii kale aan soo naqday asi barigii lamaad aan soo naqday fajalastu cinda albiri ceelka aan fadhiistay waidan bir zamzam waidan asheikhu kad aqbala dukiya isuu qaabilay wathaubuna masduulun asku soo raaraaca asku soo raaraacsan yahay calaa wejhi wejigiis wadakala min baabin zamzam askasoo gali baabu zamzam askasoo gali wastakaa dilwan waydaanaas waraabsaday washariba waa cawi faakadtu fadlatahu sidii shalay camal haddane reebkiisaan soo qaatay fasharibta minhaa waacawi fa idan waaa ah, aan lakul aan iso mafaajiay labanun aano mamzujun luu dheehay oo lu luu kasay bisukarin sukar ah, lam adug shay an adyabu min oo wiligey wax ka wanaag badan aan madadaminin shay oo ka wanaag badan aanaas madadaminin baalka usiga eh, zamzam biiziso waraabsaa ceelka saana ilahay isugu bedelaay radia allahu tacaala canhu ilahay xaggiisa alaakalaada wanafacanaa bihi alxikaayatu sabcuun xikaayadii todobaatanaad can sahal bin cabdillahi waxaa laga wariy radia allahu tacaala canhu qaala waxaas dhahay sahal bin cabdillahi tustari waa soo marni a mudaanikaanat turjumadiis soo inaan sheegnas ahay qaala waxaas dhahay mukhaaladat waliyi linnaasi mukhaaladat lwaliyi ninka weliga asdhex galo linnaasi dadka asdhex galo dullun dullinimo waaye saasas dhaay alaa watafaruduhu billahi ilaahay as u keli ahaado cizun cizi waaye waqala maa ra-eetu intaan arkayaa yar waliya nin weli oo lilahi ilaah usugnaaday tacaala shanihiis kuraa ilaa munfarid asoo keligiis ee maayne oo dadka keli ah in cabdالlahi bin salax cabdالlahi bin salax kana lahu saabiqatun waxa oo yani fadli oo usoo hormarti cinaayo oo ilahi xaggiis aada usoo hormartiyaas lahaay wamawhabat min allahi jazila oo mawhaba oo ilaahay siiyey wax ilaahay xaggiis laga siiyaas lahaay wakana yafiru min annaas dadka waa ka ordi jiray min beledin ilaa beledin ascudbay hataa ataa maka ilaa maka aska himaad fataala muqaamhu fiha markaas nagaashadiis ku dheeraaday faqultu lahu waxaanu dhahayaas dhahay saala tastariya wara mooya saal bin cabdullah wara mooya cabdallah bin saala waxaanu dhahay kad daala muqaamuka biha marka joogidaada waa ku dheeraaday qaala li waxaas i dhahay lima laa uqiimu biha maxaan u joogi waaye walam ara ma arkin baladan beled yanzulu fiihi kusoo degaa min alraxmati naxariista xaggeeda ee barakada aksara in ka badan min hada lbaled beledkan ka badan na arkin as dhahay raxmad i baraka badan a kusoo degaa oo baldaamaha kale ka badan walmalaaikatu tagduu fiiha way ku jarmaadaa waa kusoo caraawdaa suwaxdii i galabtii waa isdhaafaayo malaaigta wainii araa fiiha waxaan ku arkaa as dhahay acaajiiba kasiira waxyaalo yaable oo badan waara lmalaaikataan arkaa malaaigta yatuufuuna bilbeyti beedkay ku dhawaafaaya calaa suwarin suurayaal iyagoo oo yani suuradu shataa kala duwan ay ku dhawaafayaan laa yaktacuuna dalika magoohaayaan waa si so ahaade magoohaayaan dhawaafka waa si waa si wadaayaan walow qultu haddiin dhaho aan dhahi lahay kulamaa ra-aytu haddiin dhahi lahay waxiin arki dhamaantiis diin ku sheegi lahay waay macnaha lasakurad canhu caqul qoomin qoom caqligoodi waa ka yaraa lahay geli lahayn caqligoodi maanaa waa ka yaraa lahay arrintaasi cuquushooda ka yaraa lahayd laysu oo ahayn bimuminiin muminiin ahayn kuwa rumeehayaan ahayn caqligoodi ka yaraa lahay hadii waxaa mean ku arkan an ku sheeglahay ala dhahay faqultu lahu markaasa dhahay sahla cabdallah dhaha sal bin cabdillahi faqultu la waxaan dhahay cabdalla bin cabdalla bin salax waxaan dhahay as'aluka bilah ilah daftiisaan ku weydihaaye ilaa ma akbartani bishayin min dalika mi sheegtido waxaa laate odkani hoosid wa ka wax ma igu sheegtido faqaala waxaas dhahay ma min waliyin ilahi nin weli ilaahay usugnaaday maahaani saxad wilaayatuhu oo wilaayadiisa ansaxday ilaa wahuwa yahdur waa soo haadira hada lbalada beledkan fi kuli laylati jumca soo haadira laa yataaharu canhu maka taahuraayo maka gadaal maraayo caw kasto meena lasku imaao jumcaas hawliyaalka dhan wax dhinti wax nool saas waay maanaa famuqaami hunaa meeha waxaan u jooga aslahay liajli man araahu minhum dadka aan ka arkaayo ajligoodii hadda hadalka xasuusi anshadan waaye waa ah, raadiyey shacbika sheekh sheekh waalidkan shacab sheekhiisa shacbi shacbu qaadi sheekh abubakar muhiddin macalin mukaran warkaas qoray oo waxaan ku arkayay magaciisi xikaaya yar oo oo iska soo waxaa isleeyaha markiis waxaan kasoo guuriyey sheekh maxamed shamtaan hos baan kasoo guuriyey isleeyaha hikaayad wahaa baabab waa sheegijiray oo kamakasheen ogi waxawaay oliyda awal jumca kasto waxaa iskulmaana gaaro xiraa ya halka caawayaalka caawo jumcada caawo kamida walahi iba isku fadhiyaa nabigana xaadirsan yahay afarta aktaawas wacayno sheekh abduqaadir sheekh ibraahim asruuf sheekh axmed albadawi axmed rifaaci maxamed arrintooda maxaa ka qawateen aftaayo ilahay xagiis waa la wacreysan yahay dunu dunuub badana kadhacooya maaa wasen sen wax yeelnaa waxsaas ama afar afartaba waxay sheegeen soowacasahawaaro garki mashood soowacasay alhawaaro waxaa sheego daad ya marka shacabkuqaadka una halis badnaa waatahay gaalada hoostoodi layeelolwawaad masoqaada taasas kaatiyaa subananti shacabkuqaadkala qaati hadda sidaa hadda sebaro kasta muslim joa gaalada alahoos socda alahoos imaa taasi kisadaasa aniga aka akri sheekhan marbadan waa isheegay manaa waaan waay sameeyaan oo sheegoyaan kusoo xasuustay munaasabada hadda waaa mili hadalkiyaa noo socda cabdullah bin saalex wati walaqad ra'aytu rajula aan arkay asa yuqaal lahu malik bin qasim aljidi dira waqad jaa waa himid wayadunu kamaratun oo gacantiisi oo difi difin le ngurigi soconi isku bedeshay faqultu lahu inaka qaribu ahdi bilakli atahay asa guris cuniya kaso carfoyano hilibki adi nin e, oo wakti dhow cunidaad tahayaan dhahayaan tahay yaa magaciis malik bin qasim bin lqasim aljili e, balabti oo abdiqaadir kaso dhasha faqaali e, waxaas dhahay astagfir allah ilahan dambidiis waysa tacaala fa inii aniga as dhahay astagfir aniga as mundu usbuuc lam akul as bundo oo laga joogo usbo ma cunin walakin adcamtu waalidatiyan soo quudiyi as dhahay wa asractu waxaan usoo degday lialxaqa salaat alfajr inaan soo halee lahaa wa baynahu wa bayna almawdic aladi jaa minhu wa baynahu wa bayna almawdic aladi jaa minhu waxaa u dhexeeya siri tisca mia farsak sagaal boqol farsak meel eh, oo aad u dheer oo shay doonaa masaafadaas haliy o dhigi hal anta mu'minu bidalika marumeehey mayaas min beledkaas saas fog aas ka socda awartale sukuudiya bis waas uri kaas waa guriga afka sogeliy waay awarta usbax macunin kas waxaana usdhaxeeya asnaag sagaal boqol farsak ee eh, adiga ma irumeheysaa waaas irumeheysaa malik bin lkasima dhahaa kultu nacam waa rumeeha dhaya qaala alxamdu lilahi ladi hadda waxaan u xikaayi sheegoya cabdullah bin saleh waasu xikaayi sheegoya min saddexdaas kale maanu arinta hadda qaal antum qaal qultu nacam ha waa rumeeha qaala waxaas dhahay markaasati alxamdu lilahi aladi araanii mu'mina waxaan ilaahi kumadihaa nin irumeehaayo on ilaahay itusi kul an ah, kumahdiha kultu waxaan dhahay eh, waxaa musanifka wataa kultu hadii maqshi a ah, ninka oo kitaabka alif waxaan dhahay waqadru tisca mia barsakh mia wa sabca cashar marxala waaye boqol iyo toman iyo todoba oo maalin socod waay marxalada qadar oo hal maalin loo socahayo waay no marxala waxaana lahaa boqol iyo todoba sama iyo todoba maalin meel loo socayo wadalika ah, hadda shiga wadalika masiratu halaathata ashhur wa cishriin yawm fi mujaradi sayr nahaar oo weliba la socdo waaye maalin duna lail cawa la soconi saddex bil iyo labaatan iyo todoba o qaala alail duna nahaar oo cawadii la socdo waaye riwaayada iskhilaafs ashakiga wayaan ki ka tahay awdiya soa maalinti soa wakad akbaranii bacduhum hay sheegeen as anahu yaraa xoola alkacba dadkaas hadalkooda in asdamaadiya umaleha musanifkaas u fiya hadalkiis wakad akbaranii bacduhum anahu yaraa waxaas ku arkaa xoola alkacba bacdi awliya waxay sheegeen as dhahay inaas ku arkaayo kacbada gaaraheeda malaaig ambiyo awliya alayhi salaam alayhim asalaam waakharu maalayan waxa ugu badan as arkaay dadkaas lailat ljumca iyo laylat اlاثnain iyo laylat اlkhamiis wacadada li jamacatan as isoo tiriye kasirata min alambiya wlwliya os arki eblo eblo eblo as isoo tiriye wadakar waxaas sheegay anahu yaraa kula waahidin minhum ki kasta waxaas ku arkaa fi mawdic mucayan as arkaa yajlis fi os fadhiisaa xoola kacbada gaaraheed as fadhiisaa ninba meel as leeyahay wayajlisu macahuna waxaa ula fadhiisaayaan ninkaas nabiga ama ninkaas awlida atbacdiis oo ahalka aqaaribta iyo asxaabta oo siga waakr wadakara waxaa sheegay haddana oo kale ana waxaas ii sheegay oo kale ana nabiyina sala la alay slam yajtamicu cindahu agtiis waxaa kusoo kulmaayaan min awliyaa illahi tacaala ilahay awliyadiis xaggoodi waxaa us khalfun laa yuxsaa cadaduhum khalqi badan oo la koobi kara ila allahu ilahay mooyaane yajtamic ala sair ambiya kalaambiyada kale saasay maloo usoo kulmo meeka karniga laga jooga halhaas oo dadkaas dhan oo surmeen ah, ah, ah, wii oo dhinteen wixii nool hataa waa soo xaadirayaan wadukira waxaa la sheegay ana ibrahim iyo wawlaadu ninki ilayna sheegoya mudaa oo qafkaan oo musanifka ana ibrahim as i sheegay oo awlaadiisi sala allahu alayhi wasalam yajtamicuuna waxay kukulmaayan wayajilisuuna biqurbi baabi lkacba kacbada irideeda meel u dhow bixidaayo maqaamihi lmacruuf maqaamkiisi oo macruufka ku ahaay irida abaarkeeda wa muusa iyo jamaca min alambiyaa i kane waay ay isku kulmaayaan calayhim asalaatu wassalaam bayna rukneyn alyamaniyeyn rukniga lamada rukni oo yamaniga ruknayn yamaniyeyn rukneyn rukni yamani rukni shami waxaas iskale leeyaha rukniyaalka geesaa waayo mea oo xajar aswadka iyo mea kale oo intii lasoo gaari lamadaas rukni waayo kadalika saas وعيسى iyo وجamاعaة minهم iyagana عalayhim الصلاaةu وaسلام waay fi جihat الحجri hجr ismاعيl a lahaa measa wa her wareegsan waay measa isku kulmaaya عيسى iyo جamاعة alayhim السلام fi جihat الحجr وara'aa fihi qabr ismاعيl asku arki عalayhi السلام iyo جamاعة min المalaئكta عalayhim السلام عnd الحجr xaجر الأسود asku arki جamاعة oo malaئgta wara'aa ah, sayd alkhalqi as arki khalqiga sayidkooda sayidina mohamed sala allahu alay wasalam ajmaciina khalqii dhan dhamaantooda sayidkooda almursal raxmat alcaalamiin oo loo soo diray dadka adduunya dhan naxariis in asuna eh, taajil asfiya ahaay dadka oo ilaahay doorta taajkooda ahaay khatim alambiya ambiyada khatimi sayidna ahaay mohamed sal l slam as arki aleyhi sala allahu alayhi wasalam alayhim ajmaciin jaalisa usoo fadhiya cinda rukn lyamani rukn lyamani agtiisas fadhiya mea xajir asad ku jiro waay maca ahli beytiyas ula fadhiya waasxaabihi iyo awliyaa umatiyas la fadhiya ashe wadakar waxaa sheegay anahu ra-aa ibrahim wa cisa calayhim asalaatu wasalaam waxaa sheegay inaa ninkii horena inaas sheegoyn waa dhici karaa laakin hadalka kultooda soo dhexgashi waxa waxa hadalka si akbarani bacduhum sheegoyle nasiyaya dheerka dadkaasi oo ninka musanifkana uu xikaayo sheegoyo wadakara anahu ra'aa ibrahima as wa isa calayhim asalaatu wasalaam as arki ya akthar lambiyaa'i ayihiin muxabatan liummati muhamed ayihiin as arki jeclaashada jeclaasha badan oo nabiga umadiisa maxamed sal ly salam jeclaasha badiyihiin as arki wa waaktarun farahan ay ugu farax badan yihin bifadlihim fadligooda ay ugu farax badan yihiin iyo unsihim bihim iyo weheshada ay weheshahayaan as arki ay faraxsan yihin wara'a fi bacdi alambiyaa hayrata min fadlihim waxaaska ka arkayaas dhahay ambiyada bacdigooda kalena istoo fadliga oo ilaahay siiy waxyar ay ka muteysan ibrahim ciisa laakin aad ugu faraxsanaayen as dhahay وdakr وcashya asfar kasira minha ma dakrh btul ma dikrh tul wax oo dheer ahay adi la sheego minha ma la taxtamil bacd اcqul waxyaalaha ashay waxaa kamid wax akriya xataa oo qaada karin ashay dadka khusuusan dadka hadda joogaan camal qultu waxaan dhahayaa dhahay walaa tstabcid اlgayrata اlmadkura adeereysanin maseyrkaan oo ay e maseyrayaan adeereysan e faqad kaana min musa laylata musa wa bukaayihi laylat isra laylat lmiraaj waxaas ka ahaaye naw musa naxariis in garabkiis ka ahaa e maseyrkiis iyo ooyintiis laylat lbu xaggiis waxaa ka ahaaday maa kaana waxii ahaaday ahaaday naw musa oo markiis nabiga arkay laylat lmiraajgaa laga hadlooyaya oo nabiga kulmi وغayرة في الخayrna wa lisku masayl خayr محmudat وa inama yudm الxasad xasadnima la xasha waxaasi wa kanaزahayiin وama dakarahu عan ibrahim وcisa aska sheegay o aad oo umada jaclihin aska sheegin munaasib lxaalihima xaalkoodi wa munaasibowa xaaladoodi wa munaasibowa wakasratu radi wadihima lihadi اluma oo aad ujeclihin umadaah umadaayn aad ay ujecel yihiin yucrafu dalik waxaa kasi karaa man lahu litilaac cala alakbaar waa badnaydka axaadiista arkeen oo wax badan arkeen ay arki karaan bal yufhamu min alqur'aani hataa qur'aanka xataa waa laga fahmi karaa alahay wallahu subxaanah watacaala aclam walxikaayat alxaadiyatu wasabcuun xikaayadan oo dheerta xikaayada oo tolobaad iyo koowaad xukiya waxaa la xikaayo sheegay anahu xaja hishaam bin cabdilmalik ninkii la dhehi jiray hishaam bin cabdilmalik kaasoo xajiyaa la dhahay umawiyiinta boqoradooda cabdilmeligaa dhalino qabla an yaliil intis khilaafada asqawanin adoogisa haayno markaas cabdilmaliga haayay khilaafada intis qawanin waa soo xiji hishaam fastaad waxaad isku dadaali al dhahay an yasalima alxajar alaswad inaad taabto xajar laswad isku dadaali falam yumkinu musuutoomino maxaa yeelay waxaas ugu suurto waaye zaxmadaa badnaayo aridigaa badnaayo marka dhamaystiraas liakasada usii sheekh waa ka tagi waxaa loo soo dhigay al dhahay minbar zamzam agtiis dhinaciis ma xatimka agtiisa loogu soo dhigay waa fadhiistay soo dadka ay dayaayaan xagii si ay soo dayaayaan as fadhiistay gaarigiisne jamiic ahlu sham a fadhiyeen saasay twaafigtaa dhamaystirkiis waja kasraya un soo noqono zayn cali bin xusein alimaam zayn lcaabidin cali bin xusein bin cali bin abi talib radia allahu canhum ajmaciin ilaah dhamaantooda haka aa yimid tawaqafa annaasu lahu dadkii usay ujoogsadeen watanaho canhu waa ubaneeyeen dawaafka waa la ubaneeyey xata istalama ilaa taabto waqiila lihashaam marka waxaa lao eh, zayn alcaabidiinaa yimid cali zayn alcaabidiin marka intaan sheekada an gelin E, dhuga ku haaya alaa aan joognaya waxaan laba inaa marka horta sheekada waxyar aan aan aan horta haya waxyar aan galo waxaan hadaladiisi inaa waxa kitaabtan jeclaa si fiican e oo anigu erjiyo waxaa ninkaan nin imaam oo weyn a waayo arki doontiis marki wax badan aan ka sheega arkeysin usiiba wax ma yareysahay kitaabta oo kujira sheekadiisa zayn bin cali aa yimid radi allahu canhum waqafa naasir lahu waujawsan watanaho canhu waa ka dheer oo ubaneeya hata salam inaas kitaabto xajar aswadki faqila lhishaam waxaa loo dhahay man hada ninkaan yaa waaye qaala dadka dhahaayan waxa waaye dadka ahlushaam oo meha jogana dhahaayan qaala waxaa ka dhahay ahlushaam inaa si ay jeclaahayaan dilcaabidiinka as aska cabsaaya ha waxaa dhahay laa acrifu as qal firasdaq nin shaacir weynas ah firasdaqa meha joog marki saa asdhahay hisham lakini ana acrifhu asda anaa kasa ninkaadikasen marka waxaas inshaari hadaladaan hadda an sheega inti ishaarti an ishaari firasdaq isku radihay hisham oo ninkani oo saaftiisa aad u hadlaa waxawaa horta zayn lcaabidiin maxaa loo cibaa loo aabidin ziinihay waay markaa macalimiin waxaa loo dhacayaa dhaa cibaadadiisa aada u badnee marka imaam madhabta oo imaamiyada oo shiicada qawaana ninka afaraadas imaamkii afaraadas u yahay imay qabaan samila munta ka afaraad usiga usiga waayo shiicada agtooda marka waxaa lagu dhali usiga madiina yom khamiis oo bisha shacbaan shan ay tahay sanada ay tahay hijriyadana soddon iyo sideed ayaamtii oo abkiisa naa cali maalmihiisi alu dhalay soo noolaa lilcabdiin waaya saasas ahay intisdhimani lama ka hor waaya lina e cali tisdhimanin dhalay marka kun kunyadiis usiga kunyadiis wahawaaya alhaas lilcabidiin abulxasan saasa ahaa dadna waxay dhahayaan abu muhamed dadna waxay dhahayaan kuniniis waxawaay abubakar marka asaga naanees badan waa qabaa laakin uu shuhraysan waxawaaya alahi hadda zayn lcaabidiin laqabkiis waaya sayd lcaabidiina waa la dhahaa azakina waa la dhahaa alamina waa la dhahaa dulnafaqaadna waa la dhahaa sifadiisa waxaas aha nin maarine gaawan oo caati aas ala dhahay faraatigiisi waxaa ku naqashsanaayo ala dhahay وma توفiqi ila bilah naqsha oo cagtitaasa aheed marka asaga karbala adoogiisas la joogya dhahay waa jiranaay wa waa hurdaay mala dilin usi nafsina dhalin nafsina dhali usi mala dilina al dhahay habarkaanana he al dhahay si adoogaas joog karbalana waa jooga waa jiranaay waa hurdaay al dhahay waa badbaadi mm, dadka dhahaayaan waa yaraay yaraanta ahaan eh, alogidin taasi shay ma ma yarayna dhahay lakin waa daa waa jiranaay waa la waa badbaadi saas marka daawus nin caalim weyn waa daawus lyamani al dhaha waxaasal dhahay eh, maalin xijri ismaaciil aan galyaas dhahay oo cawa ay tahay wakti cawe waxaa arkaas dhahay sayidna cali bin alimaam cali bin xusein zincaabidina arka oo soo galya wa waa joogsada usoo dukaayo daawusyamanian u sheekahay an caalim aad caalim ahay sujuuda sujuudi as markaas waa dheereey as waxaa dhahay as dhahay nin saalix oo beytnubuwa kasoo jeeda waayo as dhahay as marka waa dhegeysahaa wii sujuudka isku akriyoy asla dhigaan uraaca waxaa maqli asla usoo leeyahay cabduka bifanaaika bifinaaika miskiinuka bifinaaika saa'iluka bifinaaika fakiiruka bifinaaika kana isku celceliyaya anaga ba makin kacbada tagno kanitafara jiri sujuudka ku akriya sadexi jir laakisalanaa jirta marka saas wa marka daawuuska oo adan cabduka bifinaaika habsada miskiinuka bifinaaika saa'iluka bifinaaika fakiruka bifinaaika marka daawuuska oo adan kanoo sheegayo aas dhahay aan ku dhaartiya as maa dalabtu wadacood wax ma jirin as dhahay wax maku dalbin docodaan waxna maku jirinin as mana ku duceysanin oo korba noo ihaayo ilaa adii ku duceysto ilaahay yani kurbada waa ado aad faaida fiican waaye kalaamkiisi waxaa kamida sayidna zayn alcaabidiin waxaan ka yaabay acajibtu liman yaxtamii min atacaam limadarati waxaan ka yaabay asdaa nin guriga dhoo dhooraayo dhibaatada isku keenayo ahaan isku dhoo dhooraayaan ka yaabay asdaa walaa yaxtamii min adambi limacrifati soo dambiga yaqaan ya midka dhooda taasaan e ka aad guri waa iska ilaaliha e, dambigana dhawaatiisa su og yahay iska ilaaliha taasaan laga aad e, haddana waxaa dhahay imaam zayn alcaabidiin radi allahu an tacaala canhu arbacun cizuhuna dullun afar as dhahay dullinimo waay as afar cizigoodi dullinimo waay as dhahay safiankuya albintu gabarta walow maryan abaa malan hataa ahaa kuli waay wadayn walow dirham edi dulinima waa walgurbatu wadankaadi ka dheeraatid oo meel marta ku noqotid walow leyla hal cawa hataa duli waay wasuaalu dadka wax la weydisto walow hataa hadid weydis kayfa ariiq aaw jidka intee loo qaada cizigiis duli waaye imaam zayn alcaabidiin noo sheegay marka sheekada an usoo noqono hadda tarjumadiis inaan istoo wax fiican sheeg asiga ahay marka asaga iyo hishaam wixii dhex mari aan ku jirnay maogtahay makasaayartahay darasdaqa mehajoya maqlaay laakin aarifu asaa markaasas inshaai inshaairas ahay diiwaan dhanas leeyahay no yaqul usoo dhayaayo hada bnu khayri cibaadi illahi kulihimi ninkaanay adiga inkiroos makasaay aan leedahay ilaahay adoomankiisa dhamaantoodi ninkii u kheyr badnaay inankiisa waay asa hada kan asa annaqiyu kii dhahirsanaay waay atakiyu kii takwada badnaay waay aaahir lcalami ninkii dhahirsanaay waaye oo calaamadiisa ahidsanaayo waay alcalam waaye calamka ahay waaye dadka oo ay ku calaamaysiin wadada diinka loogu calaamaysayo hada kan aladi kii waayo imaam kii waayo kiim ayka oo tacrifu lbadhaa wadatuhu oo maka ay taqa ay taqaani kubariiqsashadiis kusocoshadiis isku socda ay taqaani wadadiis ay taqaani waayo maka ay taqaano wadadi wada anaa dhulka marki isku ay taqaani waayo socoshada isku socahayo farkeeda ay taqaani waayo walbaytuna yacrifu kacbadana waa ka kasaa adima kacbada kasaa walxilu mii xalaalka ahaay iyo mi xaramka ahaayba waa kasaayana dadka kunood anaa kasaayana iska wadaa macnaa iyo wax kasma male dhul le waayo laakin kana kasaya wa dadki xili ku nool dadki xaram ku nool waa kasaya anas yakaadu waxaa udhawaahaa yumsikuhu inaad habsado ya cirfaanu raaxatii aad habsado alcashiisi macruufkeedi macruufka sasino dadka loo ixsaanfala waaya macruufkeedi inaad habsado as dhawaa ruknulxatiimi afqabsado rukniga hatiimka rukniga oo xijr ismaailka oo kusoo aadisa waan ruknulxatiim ruknulxatiim ama xajiraswad kas kuwadaan rukniga ku jiro inaa asqabsado oo waxay ko gacanta askuwada askaata ama asqabsada soo dhawaa idaa ma jaa yastalim hadii simaada usoo taawaayo kas saaseti waayo amaan aada uxeel dheer waayo ma qaala laa qatu weligiis a laa ma dhehin al dhahay ilaa fi tashadudils dhahay al dhahay markas ataxiyaasi haayo markas ataxiyaatooda isdhaha ashhadu an laa ilaha ila allah mal dhahayo markaas laisku dhaf dhahaa al dhahay laa maana haddii waa weris laa maku dhahaayo waayo maana markas sidii abkiisa nabiga oo absuuf ku amaanay camal waayo sala allahu alay slam jaziil lcataaya jawaad ida asa jaziil lcataaya jawaadun hatu ma qaala laa curi nayluhu hatu ma qaala laa hadii oo loo soo bambaho siismadis laa wiligiis madhahin meyaas as uu daysaday ma qaala laa hatu wiligiis madhahin laa ilaa fi tashahudi miska taxyaabtahay mane lawla tashahudu hadii tashahud onola waajibiyo ma ahaateene ya salaad makintukeno kaanat laahu nacmi nacamu laadi laadi laadiis nacmay e ahaa laheed idaa rahatu quraish may diidaba makasaayo waasigna wedis diida makasaayo idaa ra'atu haday aragto quraish qaala qaa'iluhaa kii udhaxaay quraish xageedi kasoo waramaaye waxaas dhahaa ilaa makaarimi hada kanayt imaam kanayt makaar akhlaaqdiis susuubaneed xageeya yantahi lkaramu deekdaas uu soo dhamaahaa makaarimi hada macnaha makaarimtiisa susuubanaa sharaftiisa iyo yani aaba'diisa sharaftoodi xageedi marati deekda asusoo dhamaahaa in cudda ahlutukaa hadii oo ahlu taqwada ahal a hadii la tirayo kaanuu waxay ahahaayaan dadka aska dhashti aimatahu madaxdoodii imaamyaalkooda ay ahahaayaan oo qiila hadii la man khayru ahli lardi yaa u khayr badan ahlulardi qiila humu ika waayaa dhahaa jawaabta ahlulbeytka waayo hada bnu fatimati fatima inankeeda waayo imaamkaan in kunta jaahil dadka jaahilti waxaa su jeediyo hadalka no bijadihi ambiyaa llahi kad kutimu abkiisa ambiyada ilaahay uumi dhan lagu khatimi walaysa qawluka min h man hada bidaa'iri qawlkaada ad eedeey ninkaan yaa waayo hadda isaga waaa eh, waaa waaa waxaana waa khidaabka ujeedooda mugtahay ninkaan oo weedii eh, sham oo ahlu shaamka ahay taas meeno walaysa walaysa qawluka man hada yaaway ninka dhehis bidaahiri wax maka dhiwaayo alcarbu tacrifu carabta waa kasaayaan man ankarta qabka ad inkiros waa kasaayaan yuqdi yuqdi xayaaan shariik darteedas indaha lalaawahaa wayuqdaa min mahaabatihi heybadiis darteeda waa laga indha laawahaa dil isha ma luu dhameey karo falaa yukalim mawaramaayo ilaa xiina yabtasimu markiis muusa waayo las warama markiis warama taa muusa waa muusa waa isaga abihada markalan halaamuka oka isagoo kamila nihaaya hadda laakin isto zayn alcaabidin wixii imaamka wixii oo oo kitaabka iska sheegaayo aan isla aragno waruwiya waxaa la wariyay ana zayn alcaabidiin radia allahu tacaala kana yusalii fi kuli ywmi walailati alfa rakca aniga shay maroon kun rakacaad kuta walaa yadacu salawaati laili maka tegeenin cawadii salaadii halkeedi fi safari walxadari maka tegeenin sunayaal dhan waa la cawadii imaan fi safar walxadar salaada lailka maka tegeenin al markii safar yahay i markii oo magaalaas joogo wa kana wuxuu ahaay imaam zayn alcaabidiin radia allahu tacaala canhu idaa tawada'a isfara lowna waa boor weysakaat waidaa qaam waidaa qaama ila salaati hadii salaadaasu jawsadane fakadatu raadatu jareesho waa jareha akawahay jareesha akawahay faqiila max isceli ma malak maxaa maxaa ku daari alda max isceli faqaala waxaas dhaha tadruuna ma ogtihiin bel be man aqumu ya afka macbuudka hortiis aan joogsaayo ma ogtihiin mataqaani wa kana radia allahu canhu imaam zayn alcaabidin waxaasa idaa haajat riicu daweesh hadii dhifato sakata waxaas dhacay magshin aleyh usoola miil dawood wawaqaca hariiqun fi beytin maalin al dhahay guri oo huwa fi isku jiro guwashi ka dhacay wahuwa saajidun usoo sujuudsan fajacaluu yaquluuna lahu waay ay kuda galeen dadkii ay u dhahaayaan yabna rasuulilah amaar amaar dadkii dhan waa khaylihaaya salaadiisi dadka iska jir dadka iska jir dawa waa ka dhacay guriga <coughs> fama rafacdaaso hataa tafriad waxaa soo marki dabka dami le soo kor madax soo kor qaada <coughs> faqiila lahu waxaa loo dhahay fi dalika arrintaas maxaa jiraa waa kuuqeeliheeniye maxaa shub noo dhahday salaadaada wada markas madax kor uqaadaya saas loo dhahay faqaala waxaas dhahay halhadni canhaa naaru kub an ukraa maxaa ku dhigaan naarta kale oo tan oo ton riwaayan waxaa umadaha naaru kubraa naarti weyneed ah iyo mashkuulhi sidaas dhahaysan a na weyneed oo tan aakharo ay mashkuulis naarteedi wa kana radia allahu an cabsi zaa oo ilahay aska cabsanaya sabe wakana radia allahu canhu waxaas ahaay daaka raadi noqde yaqulu kii dhaho allahuma ini acuudu bika waxaan kaa magangalaa an tuxsina fiya inaad tuxsina inaad wanaajisi fiya fiige lawaamic alcuyuuni isha bir oo nuuraayaan aad aad uqorxisid an tu an tuxasina fiya lawaamic alcuyuuni indhaha oo wax arkaayaan inaad wanaajisid calaaniyati daahirkii ad wanaaji sidaan kaa magan galaa min fiican a inaad dad kutusti oo watukabihaa sariirati oo hoosteydan rumaysid aananka anan kaa magan galaa maastara daahirkeyga oo albaadiliga arkaayo oo qalbigana nadiif ahen maastara kaasaan kaa magan galaa jiri wakana radi allahu canhu waas aayaqul ina qooman qoom cabad allaha ilaahay caabudeen caza gaalib a wajal rahbatan cabsi darteed fatilka taayaas waaa le waas dhahay cibaadat lcabdiyiin adoomanka cibaadadoodii le waaye cabsiya ilahay ucaawudayaan wa aakhariina qoom kalene cabaduuhu ilahay waayo ucaawudeen ragbatan eh, jirid oo sawaabkiis ay jirihaaya ahaan iidana wawaas dhahay tilka taayaas cibaadat tujaar le waaye dadka ganacsatayaalka cibaadadoodii waaye dadka waxay gadaan inaad wax ay ka helaan leeda waa mugtahay faaidadaas la joogaan ah, waqooman haddana ilaahay waxaas leeyahay qoomna waxawaasdaa ah, cabadu waxay ucaabudeen shukran ilaahay u maadihaay ahaa fatilka taasa cibaadat laxraaf ah, bilista cibaadadoodi taas waay as tan oo ilaahay loo caabudaayo shukri shukri heesid ahaan waxay isku nicmey ad ilaahay lou maa la koobi karaa kan radia allahu canhu wuxuu ahay ilaah akraabi aadan laa yuxib majaclen majaclen an yuciinahu calaa eh, duhuri ahad maskis weysaysahay ina haf ku kaalmeey majaclen kana yastafi lmaa usalso waraabsahay a liduhuri makis asraw inas istahiro osweysa qaato wayuamiru wayuhmurhu qabla an yanaama biha osweys qaada waa daboolahay intis hurdin faida qaama min alail bada waasku bilaaba bisiwaak rumiga sidi sunada ay tahay saas waay uma yatawada waweysaysa wayaakudu fi salaatiya bilaawa as guda galaya wayaakdi wakadaya ma faatahu min wardi nahaar bilail waxii wardigiisi osku lahaay maalintiina osku soo tagine awadias kadayhay idaa masha hadii socda waxaas ahay laa yujaawiz yadahu fakadahu dhabtiis ajarka magudbeen inaa ahay gacantiis saas fadhigno aday walaa yakfur biyadihi markii soo ahaayne gacanta gaada ama kor iyo hoos uqaadeyna yani xasilana isku soo ahaayo dadka socaaya jira mafah kaana wuxuu ahaay radia allahu tacaala anhu ankis alaaka raadi aada yaqulu kii dhaho cajibtu waxaan ka yaawi lilmutakabir lfakuuri ninka o kibraay o faanka badna aladi kaana bilamsi nudfa ahay shali dhibac oo mana laga uumi wayakunu gadan berin asnahaa jifa bakti oo usudhaa bolola jifas nahaa kaasaan kayaabi asdaa haddana wacajibta kul lcajab yaab dhan waxaan kayaabi asdaa liman shaka fi ilah nin ilaahay oo shaki haa wahuwa usin ilahay yaraa khalqahu as arkaayo khalqigiis wa wacajibta kul lcajab wahuwa yaraa ma dhigan ha wahuwa yaraa khalqahu miya ha halkahu halkahu niam cajibta kul lcajab liman shaka fi ilahi walaa yaraa arkeni halkahu ano ilaahay shaki haayo wii oo os arkenin wixiis umi umi siwaas umi samaawada ardada halkiga sis umi asraara mana saasna waa fiican yahay wacajibta kul lcajab waxaan aan la yaabi cajab kasto yaab kastaan ka yaabi liman ankara nashat ukra yani awurista oo oo dambeeyo ninki inkiri waa yaranasata ula awurista hore isku arkooyo kasti aan layaabi asla wacajibtu haddana waxaan layaabi asla kul cajab jaab kastan layaabi liman camila nin u camal falaa lidaari lfanaa dhamaashada daarteeda wataraka katagaaya daar lbakaa daar lfanaa waxawaayan addunyada asu camal falahaa wataraka waxaa iskatagaa daar lbakaa kaasaan kayaabi asla baaqi aashada daarteeda aakhar wakana naasum oo naas oo min ahli lmadina kamid a ah dhahay yaciishuna way noolaa jireen laa yadruuna mana ogeyn min ayna macaashuhum macaashkooda intas ka socdaa falamaa maata markiis dhintay fakaduu ma kanuu yu'tuuna bihi bilail waxay waayeen wixii oo cawadii loo lasii jiriyay waayeen leannahu siga imaam zayn alcaabidiin kana radiallahu canhu wuxuu ahaa yunfiqu siran hoos hoos asbaxu ficiyaayo wayadunu wayadunu wayadunu a jahilu bi ninka jaahilka waxaas umaleeyahay anahu bakiilun inaas nin bakiil yahaas umaleeyahay waxba asbacsiin so wax basaan mala arki jiri falamaa maata markiisa dhintii wajaduuhu waxay heleen kana yunfiqu calaa ahli miata beyt inaas ku nafaqey jiray boqol guri ahalkoodaas nafaqey haya hadii eh, riwaayo oo kale oo iyadoo kasraal sheekeya o ziyaad yar waa taa qaala ibnu caaisha waxaas dhahay al dhahay samictu ahla lmadina makli yaquluna ay dhahaayaan kisraale waaye sheekh hoyar waa gaabsalino waxyar wahaa dheereed yara ku jiraa oo ziyaad ziyaada yar oo iska fiican eh, ibnu caaisha ah, ah, sheegaya waxaas dhahay waxaa makli ahli lmadina oo dhahaayaan ma fakadna sadakat sir ma waynin ilaa waalen waynin sadakat sir ma waynin ilaa waxaan waynin ducada moti alimaam cali bin husein radi allahu taala canhu makis dhinti aan sadakat sir waynin waqaala mohamed bin isxaaq waxaa dhahay kaana naasu min ahli lmadina dad oo ahlulmadina kamida ah, yaciishuna way noolaayeen laa yadun laa yadruuna min ayna macaashuhum macaashkaas ay ku nool yihiin meesu imaa igoo ogeyn ay iska noolaayeen kasi iyo wamaakilhum iyo waxay cunaayaan iyo waxay ku nool yihiin mes imaa ogeyn ay ay noolaayeen falamaa maata makis dhinta imaam imaam zayn alcaabidiin fakaduu ma kanuu yu'tuuna bihi leyla ilaa manaazilim gurigooda wixii loola keeni jiri yah ay waayeen awanimo wa kaana wuxuu ahaayey isaga yaxmilu jiraab alkubzi muufada maragti jiyunideeda soo qaada calaa dari susuqaala filey awnim yatasadaqu bihi waa sadaqayahay falamaa markii rasaluu ay dhaqeen jacaluu yanduruuna ilaa sawaadi fi dari waxay ka arkeen dushiisa oo madoow faqiila ma hada dadka oo joogeen maxaa waay gaar faqaaluu kana yaxmilu jiraab dakiq layla calaa dahriya suqaadaay waxyaala xaniinta iyo muufadaay waxyaalahaas uqaadaay cawanimo yuctiihi waaasiyahay fuqaraa ahli lmadina asiyahay marka isniintii waxaa la arkay al dhahay eh, inaan skuud sii jiri boqol guri ahalkeeda sida kitaabka sheegay adalka maadka joogaay adeera wallahu eh? aclam allah alxamdu lilah walaa ilaha